subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo khamiisa ah. taarikhdan ay ku beegantahay shanta bisha tobanaad labada kun saddex qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah deegaanka shabeellow waxaa shalay ka dhacay dagaal aad u xoogan oo u dhexeeyay militariga soomaaliya iyo dadka deegaanka wararka waxay sheegayeen in saaki duqeymo culus ay ka dhaceen deegaankaasi oo fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka shabeellow deegaano hoos yimaada ayay markaasi duqeeyeen diyaaradaha caawiya soomaaliya wararkii ugu dambeeyey xaaladda deegaankaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa amniga magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxauu noqday mid faraha ka baxay waxaana magaaladaasi ku batay daliilka iyo qaraxyada xaaladda magaalada baledweyne ayaan sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falqaynta wararka

dadkiisa markuu jeejeeyey intaan dadkiisa markuu jeejeeyey He does. jeclaa jabka heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqeynta wararka deegaanka shabeellow waxaa saakii ka dhacay duqeyn culus oo markaasi lala bartilmaameysaday saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano u dhow deegaankaasi waxaana la sheegay in markaasi saldhigyadaasi al-shabaab lala bartilmaameysaday duqeynta ay ka dhalatay khasaariskugu jira dhimasho dhaawac sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda ee jooga furimaha dagaalka duqeyntaasi ayaa timid kadib markii al-shabaab shalay ciidamada dowladda iyo al-shabaab ay ku dagaalameen fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano u dhow deegaanka shabeellow halkaasina uu ka dhashay khasaaraas kugu jiro dhimishiyo dhaawac deegaanka waxaa la sheegay in haatan ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay gacanta ku hayaan laakiin fariisimo u dhow deegaankaasi al-shabaab ay ku sugan yihiin duqeynta kadib al-shabaab ayaa la sheegay in meelo ka mid a ah deegaankaasi ay iskaga baxeen isla markaana ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya la filayo in ay la wareegaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gobolka mudug iyo sidoo kale duqeynta ka dhacday deegaankaasi waxaan wax ka weydiinay waryaheena xasan maxamed waryaheena xasan axmed maxamed farxan aada umahadsan tahay diyaaradaha hercopterka ah ee caawiya milatariga soomaaliya iyo dadka deegaanka waxaa maanta duqeymo ay ka fooliyeen dhowr goobood oo farisin u ah kooxda al-shabaab kaas oo dhanka eh, koonfurada loo beega deegaanka shabeelle koonfurta gobolka mudug isla markaa dhursada uu ka dhacay dagaal xoog leh oo dhaliiqdaumasujirmsi ah, dhaawac eh, diyaaradahan waxay duqeeyeen fariisimaha al-shabaab deegaankaas gaar ahaan laba goobood oo markaas fariismaha kuraan ka xolan shalan uu ka dhacay dagaalka inta ugu badan waxaana la xaqiijiyay in duqeymahaasi ay geystaan kala duwan oo markaasi ashabka kasoo gaaray oo fariisimaha ay ku lahaayeen deegaankaas saraakiisha ciidamada ammaanka xeerar kala duwan ay waxay xaqiijiyeen in guud ahaan uu baaba-ayo karisimi kooxda al-shabaab ay kuleeha isla islamarkaasna ay baneeyeen eh, dhulkii buuraleyda ay uga jireen ay u carareen dhanka buuraleyda ah ee eh, dhanka koonfurada uga qeyba deegaanka shabeellow ee gobolka mudug duqeynta marka saaki ka dhacday eh, saraakiisha maxay sheegeen in al-shabaab deegaankii ay ka baxeen ama weli ay ku sugan yihiin fariisimahooda saraakiisha waxay sheegeen in aysan jira cid xaqiijin karta in gaashaabo ay ka baxeen laakiin waxay xaqiijiyeen in guud ahaanba qiimaha ay ku dhaceen farisimahoodii iyo dalagyada meesha ay ku lahaayeen islamarkaasna khasaaro wey jiro sidoo kalena ay tacadayn kari si guud khasaaraha al-shabaab kasoo gaaray duqiimaha diyaaradaha milatariga soomaaliya caawinaya ay ka fuliyeen meeluu deegaanka shabeelle gobolka mudug muddo dhow jiro ka dhacay dagaal kuli kala duwan oo xilkan tilabsan ay ku qaadiyeen rasiima kooxda al-shabaab eh, ay ku lahayd dhowr gobood oo dhanka koonfurada deegaanka shabeellow ee koonfurta gobolka mudug xasanow deegaanka shabeellow ma ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya ama maleeshiyada al-shabaab milatariga soomaaliya dadka deegaanka ayaa gacanta ku haya deegaanka shabeellow iyo sidoo kale dhul ballaaran oo kaag dhow ah, waxaa al-shabaab hadda ay ku sugan yihiin dhowr buurood oo dhanka koonfurada uga beegan deegaanka islamarkaasna labaatan iyo dhowr kilomitr u jira magaalada halkaasna shalay ka dhacay dagaalka ugu badan ee ciidamada xoogga dalka ay la galeen kooxda al-shabaab ee fursanka ku lahaa deegaankaas sidoo kale sacdaha soo aadan la filaya in markale ciidamada xoogga dalka ee garabsanaya dadka deegaanka daraawiista galmudug ay mar kale duulaan ku qaadaan ayna gudaha u galaan filisimihi sidoo kalena ay ka warkeenaan eh, khasaaraha kasoo gaaray duqeymaha milatariga ay ka fuliyeen deegaankaas oo markaasi eh, filisima kulaan kooxda al-shabaab gaar ahaan saldhigyadii oo markaasi dad loo soo bandhigo kasoo gaaray eh, deegaankaas ama hawgabkii ciidamadu ay ka sameeyeen iyo diyaaradii saaka duqooyay deegaankaas dagaalkii shalay dhacay khasaaro badan ayaa ka dhashay khasaaraha al-shabaab ee dagaalkaasi kasoo gaaray intuu leegyahay eh, sida ay idaacadda kulmiye indhada ku aragtay ilaa laba iyo toban xubnood oo shabaab ah ay ku carareen goobtii eh, marka khasaarahu intaas oo ka badayay sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka xooga dalka kuwa deegaanka laakiin todob iyo toban kamid ayay idaacadda kulmi xaqiijisay eh, geerasho kasoo gaartay weerarka ee dagaalkii shalay ka dhacay meel u dhow deegaanka shabeelle way koonfurta gobolka mudug dhanka kale waxaa la sheegayaa in saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan eh, eh, maamulka galmudug dagaalkaasi ay ku dhinteen arrintaasi maxaa ka jira dadkaas ayoo dagaalamaya ayaa la ogaa ilaa had dhimashadooda iyo cid xaqiijisay ma marka laga reebo eh, xubno kooban oo mas-uuliyiina ah, laakiin inta ugu badan dadka mas-uuliyiinta ee maqan ayagoo dagaalamaya oo ah kamid eh, goobaha dagaal ka dagaalamaya ayaa dadka ugu wardambeysay eh, ilaa haddana waa maqan yihiin waa la raadinayaa waxaa dhici karta inay dhinac u carreen oo ay dagaal dhinac uga baxeen ayna suuro gelinaysaa ishaleelo laakiin waxaa la xaqiijiyay geerida xoogyihii degmada gaalkacyo ah ee gobolka mudug iyo sidoo kale gudoomiyaha magaalada bajeela koonfurta gobolka mudug laakiin saraakiisha kale ee ciidanka ee leeh beerka ku dhinteen cid xaqiijin karta geerida ma jirto xasanow waxaa la sheegayaa in xaalada deegaanka ay tahay mid kacsan eh, ciidamada dawladda ayaa kusugan deegaanka saaxiib dhowr goobood oo deegaankan ayay hanfirsan ku leeyihiin eh, dagaalamayaasha al-shabaabna farisimihii ay shalaka carareen ee eh, meel ku dhaweeyay ciidamada xoogga dalka ku sugan yihiin waxaana hadda dhowr burood oo dhankaas dhanka infraad ka xiga deegaanka shabeelow ayay eh, dadka deegaanku tilmaamay in misaanka ay ku sugnaayeen kooxdaas oo markaas haduu qeymaha ay ka fuliyaan eh, diyaaradaha militariga soomaaliya caawinaya eerkutarka eh, kaasini wuxuu ahaa waryaheena xasan axmed maxamed oo wax ka weydiineynay xaaladda gobolka mudug gaar ahaan deegaanka shabeelow oo fariisimo al-shabaab ay markaasi ku lahaayeen la duqeeyey khasaare kala duwanna uu ka dhashay wixii warar soo kordho wararkeen iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan saacadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dilal siyaabo kala duwan ay markaasi gudaha magaaladaasi ugu dhaceen koox hubaysan ayaa xaafadda howlwadaag laanta bacadaha waxay ku dishay allah u naxariistee ganacsado lagu magacaabi jiray xasan daahir oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee magaalada baladweyne kooxda dilka geysatay ayaa la sheegay in goobta iskaga baxsadeen islamarkaana laamaha ammaanka ay goobta gaareen halkaas inay ka sameeyeen baaritaano la xiriiro dilka kooxihii ka dambeeyey ganacsadahan la dilay ayaa la sheegay in uu gacanta ku hayay dhismaha mid ka mid ah biimareenada magaalada beledweyne iyadoona haatan walaac xoogan laga muujinayo in fatahaad culus ay ka dhalato magaalada beledweyne hase yeeshee ganacsadahan ay dilka u geysteen kooxaha hubaysan ayaa gacanta ku hayay dhismaha biyo xireenada mid ka mid ah magaalada beledweyne dhinaca kale koox hubaysan oo maleeshiyaad ah ayaa la sheegay in markaasi ay ku dishay magaalada beledweyne gaar ahaan agagaarka garoonka diyaaradaha magaaladaasi allah u naxariistee maamo caasho uunsanleh oo la sheegay inay ka mid tahay iyadana ganacsatada magaalada beledweyne maamadan dilka loo geystay ayaa ka ganacsanaysay qaadka waxaana dilkeeda geystay koox maleeshiya ah oo markaasi ku sugan magaalada beledweyne amniga magaalada ayaa ah mid faraha ka baxay waxaayna shacabka muujinayaan walaac aad u xoogan oo ku aadan xaaladda amni darro oo kusoo korortay magaalada beledweyne magaalada baladweyne waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo dad badan ku dhinteen iyadoona ilaa iyo haatan laamaha ammaanka ay wax isbeddela ah ka sameynin amni darrada magaalada beledweyne kusoo korortay dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in amniga magaalada uusan ahayn mid aan markaasi caga badan ku taagnayn islamarkaana dililka ay yihiin kuwa joogta ganacsatadan lagu dilay saacadii lasoo dhaafay magaalada beledweyne ayaa si weyn loogu yaqaanay gudaha magaalada waxayna arrintooda waxaana dilkooda muujinayaa amni darrada ba ee ka jirta magaalada magaaladaasi dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa sheegeen in maleeshiya hubaysan oo markaasi qoryaha iska wata gudaha magaalada ku sugan yihiin taasi oo walaac badan ku abuurtay dadka deegaanka islamarkaana dililka kooxaha hubeysan ay geysanayaanna ay magaalada usii dheer tahay laamaha ammaanka magaalada beledweyne ayaa weli ka hadlin dililka saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaaladaasi iyo islamarkaana loo geystay ganacsato soomaaliyeed oo si weyn loogu yaqaanay gudaha magaalada beledweyne maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sidoo kale wax war aan ka soo saarin amni darada magaalada beledweyne ka jirto oo dililka loo geysanayo dadka rayidka ah ee ku sugan magaaladaasi si kastaba ha ahaatee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sidoo kale amni darro darteed waxaa loo xiray mid ka mid ah buundada waaweyn buundooyinka waaweyn ee ku yeela magaaladaasi inkastoo markii dambe ay dib ay ka fureen ciidamada militariga soomaaliya weli waxaan eh, sidoo kale eh, xaaladda amni darre ee magaalada beledweyne ka taagan walaac xoogan ka muujinayo dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaaladaasi waxayna baaq u direen laamaha ammaanka iyo dowladda federaalk soomaaliya in ay wax ka qabtaan amni darradan baasan ee ka taagan magaalada beledweyne amni darrada ayaa dadku waxay u sababeeyeen in magaalada aysanba ka jirin wax kala dambeyn ah oo cid walbaba ay xiratay meel islamarkaana eh, maleeshiya hubaysan oo aada u tiro badanna ay gudaha magaalada ku sugan yihiin dilka maamadan ayaa la sheegay in maleeshiya beeleed ku hubaysan maleeshiya beeleed hubaysan ee eh, markaasi ku sugan agagaarka garoonka diyaaradaha ay dil u geysteen maamadaasi kamid mid ah ganacsatada waaweyn ee magaalada beledweyne weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka gabagabada barnaamijka falqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaanay anoon xoogga ceebay lahayn ama cambaaraynin cillada soo baxoo waayahan caanbaxaa jiree ciidankeennu cadaawaha ka dida siima cayrsadee cabbaar bay sugaan qaraxna waa soo celceliyaan buuqa shabaabka inta la cayrsadaa godadkooda maanta loogu galay waar sagxadda laga dhigay wararado ha nugu buuqina reerihiinniaan ruubaakoyey lambareerjay gufulnab yadheegi jari aryaadhaha ma maqlina naftiyaha liige aneexey naftii huuraa isku naaba naftii hallige aneexey naftii huuraa isku naaba war waxaa kaloo la yidhi nafla caanigii caqidada xuma ciidankiiyo bulshaaday ciinqabkaala kulme nafsi waa jiraaye garo waana joogi doonaaye warba xaaladdu maanta waxay maraysaa eh. argagixisadii waayo badan ubadka laylaysay eh. kuweeda darrada lagu bartee aasha laga waayey eh. maanta ii bixi qaadanayaan waa lala eryahay war maanay digniinta colaadda iyo dagaal lagu baaqay oo dadkeennu u siman yahoo dadaal xasan sheikh u galay ayaa dardar ugu socdoo diinteenna khawaarij xumuma dibin daabiyi kartee shabaab dan waxaa ku qaba dilkooda qofkii dhibsada cabdullana wuxuu yidhi ciidamada iyo shacabkuba eh awjadiyo jaahadiid inay jebiyaan waa jeclaalehayn jidiyo jaahadiid inay jebiyaan waa jeclaalehayn war cabdullah waxaa kaloo layidhi jid iyo jahadiid ka jabay maxaa la jeclaa jabka wardalo waxaa kaloo layidhi waa kaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka warkalamaanay war ma haysiine ummaddii dhaqankoodu xumaado dhaqanka khawaarijta yeelataa waxaa mar kale maxkamad la soo taagay askari dilay adeerkiis hooyadiis qabay oo weliba lacag baada ka qaadan jiray kana rabay markuu dilayay iyo mid kaloo u kaashadou yidhi adeerka ira soo dil kadibna adeeroo gurigii hooyadiis uga cararay uga daba tegay beer uu afgooya agtiisa ku lahaa halkaasayna labadoodu ku toogteen telefoonnadii iyo akoonkii lacagta ugu jirtay iyo waxay dhammaana ka soo qaateen laakiin ayagoon calfan baa ciidanku gacanta ku soo dhigay kadibna shuutaa loo geeyo diltooga shaabuu ku xukumay haddana doqonnimo iyo nafjeclaysi awgii kuwaasaa raaxfaan ka qaatay xukunkii ayagoo marmarsiye ka dhiganaya adeerkeen shabaab buu ahaa hadda maxkamadda sare iyo liibaan cali yarow ayay maanta hor taagan yihiin war waxaan maqli jiray dhimow ceeb reebe waxaa nasiib daran wiilka hooyadii asaay u saaray isagana toogasho lagu xukumay warbowa kuwaas shuuta markhaatiyadoo dhan soo bandhigay war shuuta hadda ka wuxuu yidhi saaxiibkay markaan toogashada ku xukumayey saaxiibtilnimadii baan idhaanayoo tixgeli beeninayey war waxaan nasiib ku leeyahay eh. inaan shuurto saaxiib lahayn war shuurta waa nin saaxiibtinimada tixgeliya war hooyadii qaatilkaas adeerkiis dilay dhashay eh. laba tacsiyood baa u taalansayna waa sidaahe eh. ilaahay hw dhib yaray aryaadaha waxaa la yiriyoon maqli jira ilmihii aabboho soo diileen adeer miyay u dahayaan ilmihii aabbohoo diileen adeer miyay u dahayaan war kalemaanay war mahaysiine ciidciidka mahaday agteeda ragaa ku fuuriyaa la war haba fuureene ma dilaaceen qaar qaraxay ku xiriyiinaa loo tagaa la yidhi ayagoo fuuray war yay isku qarxi rabeen war khawaarij weligeed qamac baa ku shidan oo qarax lagama waayee ciidciidka ma la soo afjaray waan walla weynay meedin xishoonan meeqa biloodba madaxweynuhu furunta fadhiya war miyaadan ogeyn in ciidciidka lagu hareeraysan yahay bow iyagoo mayd aqrax ku xihan yahay baa lagu yidhi war bashiir dheerow warmaya sida wasiirka warfaafinta puntland eh. wuxuu yidhi dib dambe puntland doorasho aan qof iyo cod ahayn oga dhici mayso bilaha soo socda tan dhici doontana waa qof iyo cod boosaasana war kama hay laba doorashoo iska soo hor jeedaa ka dhacday laba gudoomiyana waa ka soo baxday dadka siyaasada falanqeeyaana waxay dhaheen eh. waxa boosaasa ka dhacay eh. ayaa garowana ka soo socda labada gudoomiyana waxay dhali doontaa laba madaxweyne tacajabayey tacajabayey balyay u talin tobanka madaxweyne yo dheegi jari waranimadeeyo weliba dheegi jiray ku nin baa iga horrayso kaltanku waygu dheeryahe madaxweyne madaxweyne koli dhahaye igu wada igu naqa war buntland haddii laba madaxweyne ay ka soo baxdo eh. koonfur galbeed oo iska baraajeynaysaa may saddex keentaa gudawarya unulhayken haliyinkow waan wallaweynay eh. somalilan amba waxay yeeratay iyo firdhiye eh. maxaa ula yaabaysan war sidaa hadday kusii socota waxaan ka baqayaa jubbalandoo laba madaxweyne midna garbahaarna joogo midna kismaayo joogo in la arko warkan labaad barhiir aalamiya war hirshabeelle warkama haysiine cali jayta madaxweynihii labaad waa ka tanaasulay aryaadhaha xoreyntii gobolka hiiraan hadii cali jayta tanasul ku diray haddoo lama abaalo bulshada soomaaliyeed baad ku yeeshay horena waa tii loo dhihi jira abaal ninkii galaaba in loogudaa garweeye war hadde bowa galmudug naamay labalabada ku biidhaa war galmudug laba lacagood ma haysaniyo war bashiir dheerow ku dayoo buntland waa soo dhaaftaye hadda waxay maraysaa madaxaana furan war bow buntland garan maysaaniine kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay boowe jinaaw khilaafkana lisinka daydayhe waryaana walaweynay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow heeskass yaalla wareegtee mid kala samaysta warwalla weyne haddii laysbirlaqaysanayo annaguna madaxana furan baannu leennahay warwaaqlow haddaad nin somalilan dara tahay maxaad u dhihi weyde wanaagga dhisaha xumaha dhaafaha wixii dhacayaba dhankiisahayaha wadaniga dhabtaa allow dhowr war soomaalilan warkama haysiine arigii dekadda berbere ka dhoofi jiray oo sacuudi gurigii loo iibgeen jiray eh. waa la joojiyey eh. madaxda somalilan waxay ku eedeeyeen eh. dowladda federaalka inay ka dambaysay sacuudiguna wuxuu yidhi aa la nidaamka soo waraaqala oo waraaqada ay soo raaciya hayay war somalilan waa loo soo galae imaaraadkiina miyuuna ilaawi bow sharcigu xasaraya hadde warwaaqlow tiim baraan kaliyu muxuu idinka dhibaya wax kale laydinkuma xujayna hayay war ganacsiga siyaasadda ka daaya war bowa sacuudigu laanlaan ma garanayee idinkuna midnimada dheesha ka daaya imaaraadkuma waana garanayaa sideeba sacuudigu noo garan waaye war kalemaanay war mahaysiine mudane gudoomiya califahla degmada hodan waa quruxsaday warwalweyna wayga yaabiseene hodanna xaggaa laga furay deewaaqlow orodoy diingubay warwarkaan hanaga dhex gelinine waddadii taleexoo dib loo dayactiray ayaa wasaaruhu xarigga ka jaray shacabkana wuxuu ugu baaqay raysal wasaaruhu amnigooda iyo hantidooda inay ilaashadaan bilixda magaaladana ka qayb qaataan warwallaweyna idinkaas ku mashquulsane maayarkii cabdikariin axmed mooge dee hargaysa wuu dhalaaliyey war horta gudoomiya god agtiisa ka lahaa marada nagu celshe ma laga aqbalay horta war ayadoon lagu celinow dhuusamareeb ka aaday kadibna xamaru ku soo noqday warbo waxaan maqli jiray noolow ma daalow ma isagiiba war waxaa laga baqaya guddoomiye muuse suu ka yahay in lagu bedeli doono madaale sababta arringood wax marada ku celiy waa ka soo waay war kalamaanay war ma haysiine wasiirka uu uqaafta iyo diinta abumasuur roobow masjidkii isbahaysiga islaamka laga celi waayaa la yidhi itikaafan seedohaye war qibladiisu ma saxna miyuu yidhi naw war macashuur buu ka rabaa warwarkaha naga dhex gelinee maxadkii masaajidku lahaa ayuu yidhi yaa layidhi maamul cusubna waa u samaynayaa waana la go'ayaa marka waxaan la yaabanahay wasiirka hadda ka hora lagu xamanayay walaalkiis inuu arrimihii xajka u dhiibay ma mid kalaa hadda baagamuudda ka ah warma ogoonistaagina masaajiddaa ka bilowdeen war masaajidka wadaad sheekh shariif liilaa weligiis joogi jiray oo masur waa laga wareejinaa miyuu yidhi war wasiirku madarisooyinka yaryarka iyo waxa uu ku meeraysanayo wax ka weyn baa laga rabeeye mawliidkii waa la waayey meel uu cirib jaandhigay mana ka soo qayb gelin isu timidna inta baafiyeen oo raadiyeenay ka samreen kadibna waxay dhaheen wasaaradda diinta iyo awqaaftu ma abuumasuur firqadiisa kaliyaa xukunta culimmadii kale mid la iloobe miyaanan xuquuq ku lahayn war anugu waxaan ogahay dowladnimadu firqa maahan dadkana waa u simanta war walla weynay masaajidka ciyaarta ka daaye ma wadaadadu hadday ka nabad galaan ma dacway qabaan warwar mahaysaana waayahan dambe mushkilada soomaaliya haysata masaajid dhexdiisa ka bilaabatay waa reer jabuuti waxaan ka maqli jiray wadaadkeennii waa kaa fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo